assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shan iyo tobnaad ee kitaabka arwaaxu junuudu mujannada alarwaaxu ruuxyaalku nafta dadka ku jirtaayo junuudu mujannada waa jundiyaal la kooxa kooxeeyey oo intii isku nooc nooc kale ah famaa tacaarafa minha wixii is-aqoonsada oo isbarta oo isku noocihi tii talafa waa isu dulmaayaayo waa is-aanaysanaya wamaa tanaakara minha wixii is-inkira yani is-garan waayo oo isku nooc noqon waayaana ikhtalafa waa iskhilaafaa intantadu marka iyadu waxaa weeyaan waa in ziyaado oo xadiid horana aani lagu soo marin weeyaan macnaheeduna waxaa weeyaan dadku inay kala noocnooc yihiin oo kale xagga akhlaaqiyaadka iyo marka dabcigooda iyo laga feeriyo ruuxdoodu eh, ay kala tahay anwaac kala gagadisan marka intii isku nooc ahoo ruuxdooda isku si alla u abuurayba ay isdayanayso o iscaanaysanayso waa ka yidhaahaan carabtuna ay yidhaahaan calaa ashkaaliha taqacu tayr shimbir markii ay meel shimbiro kale ay sii joogaan ay kusoo degayso noocba noociisu dooranaya doonanaya ku dhex degaya qooleydu qooleydaalka ku dhex degaysa tukuhu tukaha casfuurta casaafiirta qudunquuta mid waliba waxay doonanaysaa nooceeda ayay doonanaysaa intii munaasaba ka dhexaysaaba waa doonanaysaa waxaa la sheegay waxaa jiri jirtay haween laba haweenaho midna maka ay joogto midna madiina ay joogto isku dabciyaho mid waliba ay tahay mid maad badan oo kaftan badan oo dadka ka qoqosliso oo marka tan makiyadiina markay madiina timaado tanay ku degi jirtay ta madaniyadiina markay maka tagto tan ayay ku degi jirtay shaacirna wuxuu leeyahay wlkhaaribu lisu yuxibu lkhaariba ninka tuuga ehe geelqaadka ihi tuuga geelqaadkuu jecel yahay ninka saalixe ninka saalixuu jecel nin bana ninkiis noociisuu jecel yahay nin baa wuxuu leeyahay maalin baan waxaan arkay tuko iyo qooley wada jooga meel markaasa ka yaabo labadaa shibir isku noocba mnehe maxaa isu geeyey markaasa kolkay ku soo dhawaaday ay duuleen yaan arkay ila mid dood waliba inuu adinka ka dhutinayo markaasaan haa munaasabadaasa kulmisay jiisnimadaas ayay ku kulmeen <clears throat> muttafaqun calayhi taa ninkii la dhihi jiray shaacirka ahaa ee imruulqays la dhihi jirayna markuu dhimanaya meesha anqara la yidhaaho ee caasimada turkiya hadda ah buu ku dhintay yuu kolkuu sakaraaday isagoo la sumeeyey ayuu wuxuu ku ag dhimanayey haweenay carbeed oo meesha iyaduna uga horreysay buur casiib la yidhaaho halkaa ku taalla halkii buu shaacir intuu ka tiriyey ayuu shicirkiisii wuxuu ku soo fatimay ayaa jaarataa inaa haa hunaa wa kullu qariibin lilqariibi nasiibu qofka qariibki labada qofka qariibka ee beled aan midkoodna aan beledkiisa ahayn hadday joogaan iyagay sheekadu isu qabataayo isagoo iyagoo wada sheekaysanayo oo dadka ahlubeledka ah ee kale qariibnimadaasa isku aanaysanayaan marka saasay dadku kala yihiin iyo xayawaanaadkuba ay kale yihiinoo intii isku noociba way is-aanaysataa dadka marka waxaad qaar baad waxaad arkaysaa marka ugu horraysa la kulantaba hadii iyaga istijaab uu idinka dhacayo oo aada maaragtay isqabanaysaan oo sheekadu sikin qabanaysaan isweheshanaysaan iyo qaar markaad aragtaba naftaadu ay ka soo didayso oo aad ka mareegeysanayso oo aadan nafta siin karayn waa kaa isku dabci tihiin iyo kii kale sidaa kale yihiin rawahu muslim warawa albukhaariyu qowlahu alarwaaxu ila aakhirihi min riwaayati caaisha radi allahu canha xadiidkan kada faqradaas ka mid ah ugu dambaysa ayuu imaamu الbukhaari radi allahu canhu uu wariyey lakin min riwaayati caaisha weeyaane mase ahaa min riwaayati abi hurayrata radi allahu canhuma وعn usayr bni cmri وyuqaalu bni jaabir usayr bni jaabir usayr bni camriba waa la yidhaahaay wahuwa bdmi اlhamزati wafatxi siin usayr almuhmala oo bashiir iyo ma aha iyo asiid iyo waxyaalahaas ma aha yani qaala kana cmar bn الخaطaabi radi allahu canhu <clears throat> cumar ibn khadaab radiallahu canhu markuu lmu'miniin ahaa ee futuuxaadkii islaamiga ah ee waasicada ahaa ay socdeen wuxuu ahaan jiray idaa idaa ataa calayhim markay u yimaadaan amdaadu ahlilyaman taakulooyinkii ahlulyaman yani jeeshkii jeyuushtii laga soo dirayay gobollada laga soo dirayay ee lagu taakulaynayey muxuaha mujaahidiinta futuuxaadka ka wada ruum iyo faris iyo ciraaq iyo masr iyo dhulalkaa ka wada ee madiina markay kusoo degaan isagoo amiiruulmu'miniina radia allahu canhu isaga ahaa kii kala dabiraya ee qolo walbaba sahayaya ee diraya kolkay marka koox cusub oo yeman ka timid u timaado sa'alahu wuxuu wareysan jiray afiikum uweys camir caamir wn uweys bnu caamir ma idinku jira maya maya waxaa la yidhaahba sanadkii marka uu yimid ayuu sidii caadadiisa ahayd raggii yaman ka yimid iyo la kulma markaasu wuxuu ihi uweys bn caamir ba idinku jira xataa ataa calaa uweysin radia allahu canhu ilaa uweys uu uga yimid oo haa waa nagu jiraa waa kan la yidhi fa qaala lahu markaasuu cumar ku yidhi anta uweys bnu caamir aduu ma uweys bnu caamir baa tahay uweys bnu caamirkaasna waa ninka uweys lqarani loo yaqaano radia allahu canhu qisadiisii xadiidka keliya ee waxiidka ee saxiix ee ku soo arooray yaa halkan kada yani aan ka gelayna maadaa weys bna caamira markaasuu dhahaa qaala min muraad qabiilada muraad layidhaha yidhaha miyaa ka dhalatay uma min qaran haddana qaran baad ka sii tahay qaala nacam qaala fakaana bika barasun fabaraأta minhu ilaa mawdica dirham ma baras ma lahaan jirtay oo ma ka bogsatay intaad alla barid oo alla barigii allow ka aqbalay ilaa dirham qadarkiis mooyaane qaala nacam haa buu yidhi qaala alaka waalida hooyadaa ma nooshahay qaala nacam intaasoo dhanba marka wuxuu uga dan hadduu sheegaya qaala markaasu cumar wuxuu yihi radi allahu canhu samictu rasuula allahi sala allahu alيyh wali wasalam rasuulka allaan maqlay yaquulu isagoo oo leh yaatii calaykum uweys bnu caamir waxaa idiin imaan doona uweys bnu caamir baa idiin iman doona maca amdaadi ahli lyaman ahlulyaman taakulooyinkooda macoodu idinku imaan doonaa min muraad qabiilada muraad la yidhaah buu ka dhashay uma min qaran haddana qaran buu ka sii yahay kaana bihi barasun baras buu lahaan jiray fa bara'a minhu waa ka bogsaday ilaa mawduca dirham dirham qadarkiis meel ah mooyaane lahu waalidatun huwa bihaa bar hooyuu leeyahay oo nool oo hooyadiisu baari u yahay oo wuxuu waqtigii nebiga sala allahu aleyh waliy slam wuu noolaayoo mu'min buu ahaaye wuxuu usoo hijroon waayeyba hooyadaa hooyadii baaxinimadeedii marka nebiguna sala allahu alayh waliy wasalam taasa alla ku ogeysiiyey oo waa ka ku ammaanaya waa kan hadda ka horna soo maray ninkii jihaadkii iyo hijrada u yimid ee aabihii iyo hooyadii ka yimid inuu amray nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ku noqdo aabihii hooyadii ku noqdo iyago ku jihaado marka ninkii usoo hijroon waayey aabi ee hooyadii baarinimadeeda iyo dhaqaalinteeda waxba arrintaasu ma ayna yeelin oo wax nuqsaama ma ayna u geysanin low aqsama cala allahi laa laabarra haddii uu alla ku dhaarto wallahi inay siaa saa noqonay noqonaysaa uu yidhaaho alla waa uga dhabaynayaa sidii u yeelayaayo waa in qalbi wanaagsan oo alla jecel yahay weli allaho saalixa fain istatacta an yastakfira laka fafcal haddaad cumarow karayso inuu kuu duceeyo alla dembi dhaaf kuu weydiiyo yeel yani haddaad la kulanto ka dalbo oo alla ii bariyo muxuu ahay dembi dhaaf alla ii weydii ku dheh saasaan maqlay ee faاstagfir lahu dembi dhaaf alle fastakfir lii dembi dhaaf alle ii weydii faاstakfara lahu alluu dembi dhaaf u weydiiyey uweys غafar allahu laka ya amiira اlmu'miniin buu ku yidhi ama allahuma غfir liamiiri اlmu'miniin aw allahuma غfir licumar bni khadaab waxay noqotaba cumarna radia allahu canhu uweys isagaa ka fadli badan maca dalika rasuulku salى اllahu alayh wali wasalam wuxuu cumar farayaa inuu ka ducaysto uweys markaas sidaas macnaheedu waxaa weeyaan qofka faadilka iyo qofka mafduulka ah inuu ka ducaysto waa u heli karaayo maxaa ducadiisa uga baahan yahay isagaaba ka fadli badan isagaa ka khayraad badan isagaa kan hoosaga ka cilmi badan isagaa ka cibaado badan waxaas lama dhahaayo tanuna marka waxa weeyaan waxay ka mid tahay noocankadu waa nooc tawasulka mashruuca ka kamida ah. qof saalixa oo nool ood la kulantay oo laga ducaysto ama aad u farendirato oo tidhaahdo hebelo iisoo duceey adiguna aamiin aad dhahdo waa anwaac tawasulka saddexda ah iyagoo aan khilaaf iyo shakitoona ku jirin ayuu ka mid yahay alla oo sifaatkiisa lagu baryo alla oo qofku uu ku baryo camalkiisa saalixa ah uu sameeyey sidii nimankii saddexda ahaa ee godku ku awrimay iyo qofka saalixa ah xayiga ah ducadiisa oo alla lagu baryo oo laga dalbado inuu alla kuu baryo faqaala lahu cumar cumar baa wuxuu yihi ayna turiidu xaggeed rabtaa xaggeed rabtaa inaan kuu diro qaala markaasu wuxuu yihi alkuufa kuufaan rabaa qaala alaa aktubu laka ilaa caamilihaa miyaanan kugu warqad kugu qorayn aan kugula dardaarmayo inuu ku dhaqaaleeyo xaakimkeeda qaala akuunu fii qabraa'i innaasi axabu ilaya dadka fuqaradooda inaan ku dhex jiro dadweynaha aan iskaga dhex jiraan ayaan jeclay towsiyo gaarihi ayay qorin nin iska zaahida buu ahaa inuu iska qarsoonaado jecelo rabbigiisa si qarsoodi isaga caabudo madaxda iyo waxyaalaha inuu ku dhodhowaado ma jecleen falamaa kaana min alcaami almuqbil sanadkii soo socday markuu yimid yaa xaja waxaa soo xajiyey rajulu min ashraafihim nin ahlu kuufa madaxdoodii ka mida baa soo xajiyey fa waafa cumara radi allahu canhu cumar buu la kulmay cumarna radi allahu canhu nin aada u dadaal badan oo aada iyo aada u feejugan oo wuxuu ahaa aada iyo aadna u karti badan oo ugu jajaban dadka muslimiinta ah masaalixdooda oo u ilaalin jiray oo dad walbaba meeshooda siday yihiin inuu intuu ku ogaado xaqooda halkaa ku gaadhsiiyuu jeclaayo dadka soo xajiyay iyo buu la kulmi jiray oo beledkooda ka waraysan jirayo sidaasuu yeeli jiray fasa'alahu can uweys uweys buu ka waraystay ninkii kufa ka soo xajiyey ee madaxda ahaa yuu uweys ka waraystay ninkaasuna nin uweys qiimihiisa yaqaana ma aanu ahayn kolkaas fa qaala markaasu wuxuu yidhi taraktuhu raha alhay-ati qaliilraha albeyti qaliila almataac waxaan ka imid isagoo guri xun lahoo alaab yar leh waa liiday marka isagoo ninkan kabu nin wuxuu iska ahaa raaxadii adduunyada iyo waxyaalahaas iyo madaxtinimadii iyo iska dadka ku qiimeeyo ninkaasu iska ahaayo wuxuu marka waa si wuxuu uga warramay uweys ay ku jirto yasid iyo liisid ay ku jirto ninkaas wuuba la yaabay oo wuxuu is yidhi amiirulmu'miniin muxuu kaa ka waraysanaya muxuu xaakimkii iyo dadkii madaxda ahaa iyo raggii waaweynaa maan uga waraysanine midkaas miskiinka ehe quulka xun ku jira qaala markaasu cumarda wuxuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama yaquul rasuulka allaan maqlay isaga oo leh ya'tii calaykum uways bnu caamir uways bnu caamir baa idiin imaan doona maca amdaadi ahli lyaman min muraad muraad buu ka dhashay uma min qaran kaana bihi barasun fabara'a minhu ilaa mawdica dirham lahu waalidatun huwa biha bar la aqsam cala allahi la abarah fain istatacta an istaqfira laka faafcal rasuulkaas sidaa yidhi ninkii markaasu baraarugay marka uways qiimihiisa uu gartay daris buuna la'ahay waa ku ciyaari jiray waa ku dheeldheeli jiray markii hore fa ataa uwaysan ninkii kolkuu noqday uweys buu tegay intuuna gurigiisiiba aadin uways toosu aaday faqaala markaasuu yidhi istakfir lii dembi dhaaf alle ii weydii inuu alle ii dembi dhaafo waa gartay qaala markaasuu wuxuu yidhi anta axdatu cahdan bisafarin saalixin fastakfir lii adaa ku dembeeyey safar wanaagsan oo hadda ka yimid xajkii ka yimide adigu ii ducee maxaa adaan kaa ducaysanaya waa ku celiyay marka haddana oo ninkii waa ka hari waayo qaala markaasuu yihi laqiita cumar ma cumar baad la kulantay wuxuu gartay ninkan wuxuu sidaa u yeelaya awalbaba ilaan maanu ka ducaysan jirine inuu cumar la kulmay oo cumar uu ka maqlay xadiidkii isaga ahaa oo sidaa daraaddeed uu uga ducaysanayo qaala markaasuu yihi nacam haa faاstakfara lahu alluu dembi dhaaf weydiiyey fafatina lahu nnaasu dadkii baa ku baraarugay oo waxaa xadiidkii baa laisdhex mariyay sheekadii oo ninka uweys la yidhaaho waa nin wanaagsan oo nebiga kasii warramayo waa mujaabu dacwo weeyaan markaas dadkiiba kusoo jabay oo nin walba ii duceey uweys ii bari la dhahaya faاnطalaqa calaa wajhihi wuu iska dhaqaaqay hortiisu isaga dhaqaaqay oo dadkii buu ka dhex baxay oo uu iska qariyay rawaahu muslim xadiidkan kada muslim baa wariyey xadiidkaas ayaa ninka uweys alqarani la yidhaaho qisadiisa intaasun baa laga yaqaana wax kale oo sugan oo laga yaqaana ma uu jiro inkastoo riwaayooyin farabadbadaan oo kale ay iska jiraan oo abu nucaym alasbahani fi kitaabi xilyat alawliyaa qaar uu ku warinayo alimaamu axmed fi kitaabi zuhd walxaakim inaysaburi fi lmustadrak sheekooyin sidaas iska jiraan haddana xadiidkan kada saxiixa anba ninka ways ilqarani la yidhaaho laga yaqaana xataa meeluu ku aasan yahay iyo waqti uu dhintay iyo lama yaqaano nin isagoo marka isqarinayo oo nin iska faqiir ahoo meelku qariib yaho inuu lagu aqoonin intuu iska tegay iskaga cibaadaysanaya meelaha inuu iskaga dhintay ciraaqda ku dhintay unbaa marka loo malaynayaa inkastoo riwaayadana ay sheegaan inuu dagaalkii sifiin ku dhintay soomaalida caamadeeduna marka waxaaba caqiideeyaan inuu soomaaliya ku aasan yahay oo meela ay kala ziyaartaan baaba jiraan u malaynaya riwaayati limuslimi ayضa can usayr bni jaabirin radi allahu canhu ana ahla اlkuufa wafaduu calaa cumara radi allahu canhu ree ahlkuufa wafdi u soo diray cumar radi allahu canhu markuu amiiru lmu'miniin ahaa wa fiihim waxaana ku jiray rajulu miman kaana yasqaru biuweys nin ou intii uways ku jees jirka ku dheeldheeli jirta ah oo faqiirnimadiisa iyo taqashufkiisa iyo waxyaalahaas sababtiisa ugu ciyaari jirta oo qiimihiisa aan garanaynin ah yaa wafdigaana ku jiray fa qaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi hal haa hunaa axadu min alqurani min alqaraniyiin maku ma joogaa halkankada ma ila jooga qof oo qabiiladaa qaran ah ka dhashay fa ja'a dalika arajul ninka isaga ee weys isku qolanahay dadkuna xaafadaha qabiila qabiila loo kala degdegi jiray qabiila qabiila loo kala degdegi jiray xaafadaha qabiila qabiila lagu degi jiray nin qof kamida qabiiladii ninkaas oo daris ay ahaayeen oo marka ku ciyaari jiray ninkii baa yimid faqaala cumaru markaasu cumar wuxuu yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali waslama qad qaal ina rajulan yaatiikum min alyaman nin baa yaman idinka imaan doona yuqaalu lahu uweys uweys la yidhaaho laa yadacu bimaka bilyaman gayra ummin lahu aan wax dadahoo kale yaman kaga imaanayn ilaa hooyadii mooyaane qad kaana bihi baras bayaadun cadaan buu lahaan jiray yani baras buu lahaan jiray fadaca allaha tacaala alluu baryey faadhab allahu alle waa ka suuliyey ilaa mowdica dinaari aw dirham faman laqiya minkum faman laqiyahu minkum qofkii idinka idinka mid aha ninkaas weyse la kulmaayo falyastakfir lakum ha idiin ducayaa la dembidhaaf idiin weydiiyo cumar keliya marka ma aanu ahayne qofkii la kulmoo dhan buy riwaaya sidaasay dheertay wafii riwaayatin lahu riwaaya kale oo saddexaad isna uu werinaya muslimna can cumara radi allahu canhu qaal inii samictu rasuul allahi sala allau alيyh wali w slam yaquul ina khayra ataabiciin rajulu yuqaalu lahu weys taabiciinta waxaa la yidhaahaa jiilkii ku soo xigay saxaabada kusoo xigay ee saxaabada la kulmay ayaa la yidhaahaa marka wuxuu leeyay taabiciinta waxaa ugu khayr badan nin la yidhaaho uweys ninkaa ugu khayr badan saxaabadii ridwaan ullahi calayhim iyaga waa la yaqaanaa say u kala fadli badnaayeen iyo waa la yaqaanaayo alcashar almubashiriin uma albasriyiin ila akhirihi uma alkhulafa araashidiin haddana abubakr iyo cumar sideedayna kala ahayn waa la yaqaanaa laakiin taabiciinta iyaga lama yaqaano khilaafna waa ku jirjiraayo qolaba nin kii ay aragtay beledkeeda deganaa ayay u qaadatay inuu khayru taabiciin uu yahay ahlulbasra maalan waxay fadili jireen xasan albasri ahlmadiina saciid ibn lmusayib wahaakada muxuua ah markaa laakiin xadiidkan kada arrintaas yaa isagu kala faslinayo o xukumayo marka wuxuu leeyahay taabiciinta waxa ugu khayr badan nin la yidhaaho uweys walahu waalidah hooyuu leeyahay hooyadiisaa nool kaana bihi bayaadun cadaan buu lahaa baras buu lahaa famuruuhu falyastakfir lakum amra oo haddood aragtaan dembi dhaaf allah idinka dalbo qowluhu qabraa annaas bifatxi lgayni almucjama waiskaani ilbaa'i bilmaddi qabraa la yidhaah wahum lfuqaraa'u fuqaraa'uhum wasacaaliikuhum qabraa kuwa boodhleyda ah weeyaane dhulka yaalabaa laga wada waman laa yucrafu caynuhum min akhlaaqihim iyo dadka aan la aqooninee dadka isku dhex jiraa kaasaa la yidhaahaa walamdaadu jamcu madad wahum alacwaanu walnaasiruun waa dadka taakulada ee dadkii hore lagu taakulaynayo weeyaan aladiina kaanuu yumiduuna almuslimiina fi ljihaad taakulayn jiray ee ka daba tegi jiray dadka jihaadka aaday وعn cmر بن الخطاaب رضي الله عنه qال اsتأdنtu النبy صلى الله عليه وaلي وسلم في الcمرة nebigaa sلى الله عليه وسلم inaan cمraysto uga idan dalbay faأdina lii waa idnay وqaala wuxuuna yidhi laa تنسnaa ya أخya min duعاaئك hanaga ilaawen walaalow ducadaada noo soo ducee qaala cumar faqaala cumar baa wuxuu yidhi kalimatan eray buu yidhi nebigu sala allahu alayh waali wasalam maa yasurunii aan uga farxiyeen ana lii biha bedelkeeda inaan lahaan lahaa addunya addunyada oo dhan ya akhidaas walaalka kale walaalkaya walaalkayowdaa buu yidhi addunyada dhan maana ku doorsadeen wa fii riwaayatin qaala raga kalena wuxuu yidhi ashriknaa yaa ukhaya fii ducaa'ik naga qaybgeli oo nagu soo dar walaalow ducadaada riwaayana saasay leedahay riwaana ana ilaawin bay tiri ayay leedahay ayuu yidhi leedahay xadiidun صaxiix saasuu a leeyahay imaamu nawowi radi allahu canhu waa xadiid saxiixa buu leeyahay rawaahu abu daawuud wtirmidiy waqaala xadiidun xasanu صaxiix wa abu daawuud iyo tirmidiga weliyo tirmidi weli wuxuu ku daray inuu yihi waa xadiidun xasanu صaxiix mana aha xadiidku xasan iyo صaxiix toona ma aha oo waa daciif xadiidkan kadu waxaa daciifiyey الsheekh alalbani wuxuu ku daciifiyey ضaciif الjaamiع الصغيr wاlmishkaa wa mxu aha alaxaadiid almukhtaara iyadana waa ku daciifiyey iyo keyrkeedba waa ku daciifiyey waxaana sababku ku daciifayna waxa weeyaan sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaha caasim ibn cubaydillah ibn caasim ibn cumar yani wiil awow u yahay cumar yaa ragga xadiidkan kada sanadkiisa ku jira wiilkaasuna daciif buu ahaa xadiidkanu marka daciif weeyaan waana mar labaad buu xadiidkan u iman doonaa toddoba boqol iyo toban iyo afar yuu ku imaan doonaa marka kolley xadiidku wuxuu faa'iideynaha in laga ducayso qofka aadaya qofka aadaya meel khayr aadaya xama xaj iyo cumro iyo jihaad iyo muxuu ahaye cilmi aqrisaf iyo qofka sidaas oo kale ah in la yidhaah ii ducoo laga ducayso u faa'iideynaya laakiin dadka saalixiinta in laga ducayso xadiidkii horaa bayna kaga filan oo iyo xadiid kale oo kankada waxba uma baahniy kol haduu daciif yahay isaga waxba ka qaadan mayo ah, can ibni cumara radi allahu canhuma qaala kana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam yazuuru quba waa tarjamadii waxaa ku jirtay amaakinta faadilada ah ee yani sharciga ay ku sugan tahay fadligeedu in la booqdo la ziyaarto oo lagu soo cibaadaysto marka tii buu ka hadlaya wuxuu leey nabigu sala allahu alayh wali wasalam masjidka qubaa ayuu tegi jiray usbuuc kastaba maalinta sabtida buu tegi jiray raakiban wa maashiya isaga oo fuushanaya isagoo lugaynayaba waa tegi jiro fayusallii fiihi ragcatayni laba ragcadood buu ku tuka jiray muttafaqun calayhi ee wuxuuna sheegay salaada lagu tukadaayo inay cumro u dhiganto ayuu sheegay marka qofkii isagu marka masaajidda loo safro ma aha saddexdaba sidii loo safro kuma jiro laakiin qofkii madiina jooga ayaa waxaa u wanaagsan inuu aanu ilaawin masjidka inuu tagtago oo kusoo eh, labada ragcadood iyo kusoo tukado siduu rasuulku sala allau alay w slam uu yeeli jiray wa fii riwaayatin kaana nebiyu sal ll alay slm yaatii masjida quba quba masjidkeeda ayuu tegi jiray kulla sabtin sabti kastaba sabtidaa marka la sheegayo waa sabtidee ma waxa weeye maalinta sabtida ah mise usbuuci oo dhan baa laga wadaa usbuuca naftiisa si anaga jumco un idhaahno jumco toddobada beri jumco waan idhaahna maalinta jumcadana jumco waa la yidhaahaa saasoo kale marka sabti waa la yidhaahaa usbuuca hal maalin oo ka waa la yidhaahaa marka midkaa laga wadaa abu shama almaqdisi raximahullah oo imaamu nawowi kada radiallahu canhumaa sheekiisi ihi kitaabkiisa muxuu ahayey uu ku magacaabo albaaciث اlxafiif oo bidacda iyo uu kula dagaalamay buu wuxuu ku sheegay in sabtida laga wado usbuuci oo wuxuu usoo deliishanaya xadiidkii anas ee roobdoontii nebiga salى الlaه alay slam markuu ka hadlaayey ee roobkii uu kala gu'i waayey jumcadii ilaa jumcadii wuxuu anas yidhi laa wallahi maa ra'ayna ashamsa sabtan sabtan an usbuuc toddobaad baanaan qoraxda arag marka alku ka dhihilaa usbuucan iyo wuxuu yihi sabti marka abu sham almaqdisi isagu wuxuu dhaleecaynayaa maalinta sabtida ah gaar ahaan dadka masjidka u tago oo wuxuu leeyahay sabtida waxaa laga wadaa usbuuci baa laga wadaa usbuuciiba in hal mar la tago uun maalin ay ka noqotaba weeyaane in sabtida un la fiirsada ma raakiban wamaashiyan ayuu tegi jiray wa kaana bnu cumara radia allahu canhumaa yafcaluhu ibnu cumarkan xadiidka warinayaana oo lagu yaqaano inuu aada iyo aada ugu adkaa ku dayashada nebiga sala allahu alay wasalam iyo raacitaankiisa sidaasoo kale isaguna yeeli jiro markuu madiino joogo waa tegi jiray masjida qubaa buu tegi jiray waa ku tukan jiray baabu fadl اlxubi fi اllahi wاlxahi عalayhi waإclaami الrajuli man yuxibhu anahu yuxibhu wamaada yaqulu lahu ida aclamahu wuxuu ku saabsan yahay afar shay buu fasalkanu ku saabsan yahayo dar alla oo la isu jeclaadaayo fadliga ay leedahay iyo arrintaas sida la isugu guubaabiye ee in qofka uu kasbado oo dadka wan wanaagsan uu dar alla u jeclaado iyo qofku qofkii jacaylkiisu qalbigiisa uu kusoo dhaco dar alla u jeclaado inuu u sheego oon ka qaranine uu yidhaah nin yow dar allaan kuu jeclahay iyo kaas dar alla loo jeclaaday markii sidaa loo sheego wuxuu ku jawaabayo qaala allahu tacaala muxamedun rasuulu اllah waladiina macahu ashidaau cala alkufaari raxmaau baynahum saxaabada ridwaan اllahi calayhim waa aayadda ugu dambaysa suurat lfatx ugu danbaysa yuu aada iyo aada alla ugu ammaanay ridwaan ullahi calayhim siday mu'miniinta u jecel yihiin ugu naxariistaan iyo siday gaaladu ugu aad adag yihiin iyo uu aada ugu ammaanay waa ka abubakr bn abi daawuud radi allahu canhuma qasiidatiisa ohoo caqaa'id ahlusunna uu kaga hadlay ayuu wuxuu yihi wa fi lfatxi aayun lisaxaabati tardaxu suurat lfatxi waxaa ku jirtaa ku jira aayado oo saxaabada si aada u ammaanaysa tanaa marka ka mida muxamedun rasuulullah muxamed waa rasuulkii allah waladiina macahu ragga la jiraana ashiddaa'u cala alkufaaru waa kuwa gaalada ku ad adag ruxamaa'u baynahum dhexdoodana isu naxariista oo iyagu isjecel oo istaakuleeyo oo eh, muxuu aha isgacan qabta weeyaan marka labada arrimood waa alla ku ammaanay gaaladan inay u daran yihiin oo dar alle ay u necab yihiin oo la ay ku kakan yihiin dagaalkooda ayna ka fadhiisanin iyaguna dhexdooda istahgeliyaan oo ishormeeyaan oo isu naxariistaan oo isjecel yihiin ilaa akhiri suura marka aayadda dhamaystir guuleeda cibaadadooda iyo markaas oo dhan alla sii ammaanay oo tarahum rubkacan sujadadan tawoona fadayminoma ayuqiyaan allahi waqiyaama ila akhiri aayat wa qaala tacaala allana wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wاladiina tabawa'u daara wاliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayuhiruuna calaa anfusihim marka aayaddantaduna waxay ka mid ahayd aayado alla uu kaga hadlaayey dadka fay-a mutay wamaa afaa'a allahu calaa rasuulihi min ahli اlqura falilaahi walirasuuli walidlqur saasay usoo tirtirinaysay oo fay-ana waxaa la yidhaahaa maalka gaalada dagaal la-aan lagaga qabsaday siduu aayadda aayadda ka horraysayba alla uu ku sheegay oo wamaa afa allahu calaa rasuulihi minhum kama awjaftum calayhi min khayli walaa rikaab walakin allaha yusalitu rusulahu calaa man yashaa allahu leyh marka kolkuu tirtirinayay fay-a dadka mutay markuu tirinayay ayuu wuxuu ku soo daray ugu dambaysiyey weliba ansaartii ansaartii buu alla subxaanahu watacaala marka si gaara ah u ammaanay oo say u soo dhoweeyeen walaalahoodii muhaajiriinta ahaa ee qalbigood iyo maalkood iyo guryahoodaba ugu fureen ee ay u jeclaayeen ee wixii ay siiyaan ama iyaga gaar loo siiya nebigu sal allau alay slam iyaga gaar uu siiyo ayna qalbigoodu inna wax xumaan aanu u gelaynin ayuu ku ammaanay ridwaan ullahi calayhim markaasuu alle wuxuu yidhi waaladiina iyo kuwii kuwii baale iyaguna fay-a wax kule tabawa uu degay addaara waaliimaan daarta dega ee madiina sii deganaa waaliimaana yacni waalifu liimaan iimaankana galay min qablihim iyagu hortood yuxibuuna iyagu oo jecel man haajara ilayhim dadka u soo hijrooda jecel walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima uutuu aan laabtoodana iyo qalbigoodana wax dhibaato iyo aan ku arkaynin wixii las yacnii maalkooda waxay walaalahooda ka siinayaan iyo waxay walaalahooda ay helayaane la siiyo iyo inna wax muxuu ahay dhibaataysiyo waxbatoona aan ka helaynin aada ugu qalbi furan saasuu marka ugu ammaanay alla subxaanahu wa tacaala وعn أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاal ثaلاaث man kuna فيihi saddex walxadood qofka ay ku sugan yihiin wajada bihina wuxuu iyaga sababtooda ku helaa xalaawat الإimaani iimaanka macaankiisa iimaanka macaankiisii buu dhadhansadaa qofka ku sifooba saddexda walxadood oo soo socda marka iimaanku wuxuu leeyahay xalaawle macaan iyo dhadhan gaara buu leeyahay iyo farxad gaara buu leeyahay oo xadiidkii hiraqli miduu ku sheegay bashaashat اliimaan yuu leeyahay waxa weeyaan marka saddexdaasuna an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahumaa waa inay ahaadaan allihi rasuulkiisu kuwa uu ka jecel yahay wax kasoo ka soo harayba naftiisa iyo maalkiisa iyo ahalkiisa iyo wax walbaba uu ka jecel yahay oo alle iyo rasuulkiisa wixii raalli gelinaya iyo amarkooda fulintiisa wax waroo dhanbaba ka rajaxaya wa an yuxiba almar'a waa inuu qofka jeclaado laa yuxibu isagoon u jeclaanaynin ilaa lilahi dar alla mooyaane qof saalix oo wanaagsan oo ku wanaagsan diinta alle ku wanaagsan buu arkayaa markaasuu iska jeclaanaya isaga oo wax kale oo qaraabanimo iyo xidhiir kale iyo saaxiibtinimo hore iyo isku belednimo iyo wax uu u taray oo iyo hore iyo in aanay jirin unbuu kolkuu arko qofkaas wanaagiisa iyo saalixnimadiisa iyo diinta alle siduu ku yahay iska jeclaanaya kolka taasuna waxay tusinaysaa inuu qofkaasu qof aada u iimaan weyn uu yahay oo markuu e, jeclaado qofkii iimaankaas uu ku arkay wa an yakraha iyo inuu noco waa ti saddexaade an yacuuda fi lkufri inuu gaalnimo ku noqdo bacda id anqadahu llahu minhu intuu alle ka soo badbaadiyey dabadeed kamaa yakrahu siduu u necab yahay an yuqdafa fi nnaar in dab lagu tuuro isaga oo nool in dab lagu tuuro siduu u necab yahay oo kale waa inuu gaalnimada u necbaado saddexdaas qofka laga helaayo waa qof mu'minah oo iimaanku qalbigiisa uu si fiican u galay oo iimaankii dhadhansaday muttafaqun calayh riwaayo kale waxay dhahaysaa man axaba fi اllahi وabغada fi اllah وأعطىa lilahi وamanaca lilahi faqad istakmala الإimaan xadiid kale oo abu umaama albahili uu warinaayo oo abu dawuud diya almaqdisi ay wariyeen oo صaxiixa waa sheikh اlalbani saxiix اljaamic الصغيir iyo silsilaة اlaxaadiid الصaxiixa intaba uu ku saxiix yeelay ba isna sidaa leeyahay qofkii dar alla wuxuu jeclaada oo dar alla wuxu naca oo dar alle wax u bixiya oo dar alle wax u ceshadaa qofku yani wax ka ceshanayana dar alle iyo uga ceshanaya inuu dar alle u necab yahay uga ceshada aan bakilnima uga ceshana qofku wax siinaya dar alle u siiya qofkaasu iimaankii waa kaamishaday saddex afar buu marka kanu ka dhigay kii horena wuxuu ka dhigtay muxuu ahay saddex buu kii hore ka dhigtay ayib saddexdan afartantada dambe hal baa kaga jira afartantada dambe saddexdii hore hal baa kaga jira marka kolkii laisku wada dardaro lix bay isla noqonayaan aliya rasuulkiisa wax walbaba ka jeclaado qofka oo dar alla uu jeclaa isagoo wax kale uu jeclaanaya aanu jirin isaga oo qofkii xun dar alla u naca hataa hadduu yahay qariibkiisa uu yahay iyo saaxiibkiisa hadduu yahay isaga oo gaalnimada u neceb in dab lagu rido siduu u necab yahay isagoo wuxuu bixinaya dar alle unu bixiya isagoo qofku wax ka ceshanaya dar alle uga ceshada lixdaa shay qofkii isku darsada waxa weye ama afar ka mida hela ama saddex ka mida hela waxa weeyaan waa qof iimaankii kaamil iimaankiisu uu yahay oo iimaanka macaankiisa uu u dhadhamay weeyaan وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاal sabcatu yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ilaa diluh toddoba alla wuxuu hariyaa harkiisuu hariyaa maalinta qiyaamaha ah ee harkiisa mooya har kale aanu jirin oo qoraxdu madaxa dushiisa imaanayso oo dhididka dadka ka baxayo uu muxuu ahayey uu xakamo ku noqonayo afka u galayo ee dhulkana toddobaatan diraac uu hoos u galayo oo bad oo kale si dadku iyagoo ku dhex jira ay noqonayaan dhidid ka baxay un maalintaas arka alle ayuu alla subxaana wa tacaala toddoba nooc oo dadka ka mida uu hariyaa oo dhibaatada iyagu ma arkayaan har qabow iyo raax iskaga jira harkan kada la sheegayaa marka muxuu yahay xadiid kale oo salmaan uu warinayo oo muxuu ahay baa isagu caddeeyey oo in loola jeedo harkaas waxaa loola jeedaa uu yahay harka carshiga marka har u alla uu leeyahay sifaadka alla ka mid a ma ay ahee waa har alla uu abuuray oo makhluuqaadkiisa ka mid oo harka carshiga awey <clears throat> taasuna oo kalena marka ta'wiil lama dhahaye waa bayaanu sunna lisunna sunnada iyadaa isfasiraysa ayb waa kuwa todobadaasuna imaamun caadil waa qof madaxahoo xaqaani oo caadil oo xaqa wax ku xukuma ee xaq kalena de marka ma uu jiro ilaa kitaabkiiyo sunnada mooye kitaabkiiyo sunnada wixii khilaafaa inuu dadku ay cadaalo ku sheegayaan oo dowlo walba wasaaratulcadli waxa la yidhaahay ay samaysatee qaanuunteeda kuwa wax ku xukumaa haddana wixii sharciga alla khilaafaa cadli ma aha wa nasha'a fii cibaadati اllahi caza wajal iyo nin dhalinyaro oo ku koray oo ku barbaaray oo ku abaabay cibaadada rabbi oo aan macsi iyo eh, cibaado ka tagid iyo waxba toona aan aqoonin oo halkay ragga aynigiisa iyo waxyaalaha ay sameeyaan aan samaynin warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid nin oo qalbigiisu masaajidda uu ku xidhan yahay oo hadduu ka maqan yahay hadduu jooga oo ku cibaadaysanayaba hagaajintooda iyo nalalkooda iyo biyahooda iyo masquulahoodi iyo ku cibaadaysigooda iyo cashirada ka socda dhegaysigooda iyo masaajidaas uun ku xidhano masjid hebel khudbada mxuaha hebel baa ka jeedin doona muxaadara sidaasaa ka bixi doonta hebel baa muxuaha darsi masjid hebel darsi dersi baa ka socda wax sidaas hun ee shareemo iyo waxyaalaha ay ragga aynigiisu ay isku isku shuqliyaan musalsalaadka iyo waxyaalaha ay ka daba dhacaan isagu intuu ka leexday qalbigiisu masaajida ku xihay riwaaya waxay dhahaysaa xataa yacuuda ilayha inaa kusoo noqdaan kolku ka maqan yahay kolku tahay ama gurigiisa jiro ama shaqadiisa jiro kolku tahay qalbigiisa masjidkiiba ku haya wa rajulaani iyo laba nin oo taxaabaa fi llahi dan alla isu jeclaaday ijtamacaa calayhi kuwada kuwada kulme oo kolkay wada joogaan jacaylkii dan alla ahaa ku wada jira watafaraqa calayhi kuna kala maqan oo kolkay kala maqan yihiin ee meel ay kala aadaan kolay ku tahay sidii isu sii jecel oo isu xiriirinayo oo warqadaha iyo telefoonada iyo isu soo dirayaan iyo hadiyooyinka iyo aan kala goosanaynin aan wa rajulun iyo nin oo dacathu imra'atun ay dalbatay haweenay daatu xusnin wa jamaal oo leh qurux qurux leh xusniga iyo jamaalku isku mid weeyaan riwaayo kalena waxay dhahdaa daatu mansibin wa jamaal darajo iyo maxaa ku yaal adiga daatu xusnin wa jamaal a xusniga jamaalku isku mid weya marka riwaaya waxay dhahaysaa daatu mansibin wa jamaal ha nusakda marka saasay isu khilaaftay midda leh saasaana mashhuurah oo saxiix buhaari iyo ay dhigayaan middaas weeyaan datu mansibin wajamaal marka darajo iyo sharaf iyo qurux leh marka datu mansibin wajamaal kolkuu leeyahay muxuu taa ugu sii sifaynayaa wuxuu ugu sii sifaynayaa naagtaasu hadday tahay mid foolxun ama mid liidato oo xagga muxua darajadeeda ijtimaaciga iyo dhalashadeeda iyo waxyaalahaas iyo dadka la liida ah waxaa suurowda kaasu inuu iska weynaysiin iyadan uu iska weynaysiinayo uu u diidaya alla kacabsi aanu u diiday laakiin kol hadday qofkaasu wax lagu diido xag adduunya ayna lahayn oo qoraxina ayna u dhimanayn darajo iyo mansib iyo xag dhalasho iyo wixii laga fiiriyaana ayna u dhimanayn oo maca daalika ku gacan qofkaas waxay tusinaysaa inuu iimaankiisu weyn yahay oo wuxuu noqonayaa sidii muxuu ahaayey yuusuf calayhi salaatu wasalaam haweeneydii boqorku markay dalbatay ee guryihii usoo xidhatay tii uu diidi jiray weeyaan fa qaala oo yidhi markaas inii akhaafu llah anu allan ka baqayaa yidhi wa rajulun iyo nin waa kii toddobaad ee uu dambeeyeye tasadaqa bisadaqatin sadaqa baxsaday fa akhfaahaa oo qariyey xataa laa taclama ilaa ayna kaba ogayn shimaaluhu bidixdiisu maa tunfiqu yamiinuhu waxay midigtiisu bixinayso aada u qariyey kol hadduu aada u qarinayana macnaheedu waxa weeyaan inaan ina sumca iyo ruyo iyo halkaa laga sheeg sheegay halku ammaaniyo ayna ka ayna ayna ku jirin gacmaha iyo lugaha iyo cilmi gaara iyagu ma laho gacantii mxua qalbigii waxyaalahaas wax lagu gartaa mooyaane gacantii wax gaara si gaara wax u garan mayso sidee marka loogu nisbeynayaa aqoon la-aanta gacanta bidixdii ma garanayso gacanta midigtii waxay bixinayso waxa weeyaan dhowr sidood baa lagu fasira midig waxa weeyaan qofka bidixda ka fadhiyaayo wuxuu midigta ku bixinayo ma garanayo taas waa la yidhaahaa midda kale waxa weeyaan waa mubaalaqa oo aad baa yani qarinta uu qariyayba aad loogu xeeldheeraanayaayo kolkaasaa waxaa laga dhigayaa haddii ay dareen gaara ahaan lahayd oo qof waxgarad ay ahaan lahayd gacantiisa bidixdii ma ayna dareenteen siduu uga qarinayo khalqigaa looga qarinayo gacanta bidixdii ma ayna dareenteen warajulun hakaas kii lixaad buu ahaa warajulun iyo ninka toddobaad waa kane dakara allaha khaaliyan alla soo hadal qaaday oo alla xusuustay isagoo keligiisa oo alle subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa iyo waxyaalahaasoo qalbigiisa ay kusoo dhaceen fafaadat caynaahu oo labadiisii dhood ay ilmeeyeen mutafaqun caleyh kana sidii oo kale waxaa la yidhi khaaliyan isagoo keligiisa ah. leanna kolkuu isagoo keligiisa uu cidlo joogo dadna aanu la joogin kolka uu ooyayo oo cabsi alle uu la ooyayo ama xiise iyo jacayl alla uu u qabo uu la ooyayo waxaa macnaheedu waxaa weeyaan inuu qofkaasu qof mukhlis ah uu yahay oo alle jacaylkiisa iyo alle kacabsidiisu ay ka dhab tahay haddii uu dadka dhexdiisa ku ooyo waxaa suurowda inay noqon inay noqonaysa kuu la ooyayo inuu dadkaas isku tustusaayo xadiidkuna waa muttafaq calayhi wuxuuna ku imaan doonaa laba meelood oo kale afar boqol afartan iyo sagaal iyo lix boqol iyo konton iyo sagaal buu kusoo noqon doonaa xadiidkan waxaa la mida xadiid kale oo isagoo xadiid qudsi ah oo alla subxaanahu wa tacaala uu dhahayo wajabat maxabatii lilmutaxaabiina fiya maxabad jacaylkaygaa u waajibay oo waan jeclaanayaa dadka darta isu jecel dadka darta isu jeclaada jacaylkaygaa u waajibay udiluhum fii eh, udiluhum fii dili اlcarsh ywma alqiyaama maalinta qiyaamaha harka carshiga ayaan harhinayaa ehm, xadiidkan kalena waxaa wariyey ibn abi dunya fi kitaab اإkhwan can cubaada ayuu ka wariyey waana xadiid صaxiixa oo صaxiix jaamic صaغيir sheekh اlalbani uu ku saxiixiyey وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم إن allaha tacaalى yaqulu yowma alqiyaama alla sarreeya maalinta qiyaamaha wuxuu dhihi doonaa ayna almutaxaabuuna bijalaali awee kuwa isu jecelaa aniga calomadeeda iyo weynankeeda daraad isu jeclaa xaggay jiraan kuwii aniga darta isu jeclaa jiray awe alyawma udiluhum fii dilli maantaan hadhaynayaa harkayga yowma laa dilla ilaa dilli maalinta aanay jirin harkayga mooyaane har kale aanu jirin ayaan harkayga hadhaynaya xadiidkii horena sidaasuu ahaayo marka isaguna wuxuu ahaa waa xaqat maxabatii lilmutaxaabiina fiya udilhum fii dili اlcarsh yowma laa dila ila yowma alqiyaama yowma laa dila ilaa dili marka labada xadiidba muxuu ahay waa xadiidkan kada iyaguna lamid yihiin oo raacsan yihiin weliba kaa hore yaa wuxuu fasirayaa diliga waxaa loogala jeeda labadan xadiid oo kale oo inuu yahay diliga carshiga rawahu muslim وعنه رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم والذي نفسي بيده laa tadkulu ljanna janna ma gelaysaan xataa tuminu ilaa aada mu'miniin noqotaan ilaa aada mu'miniin noqotaan janna ma gelaysaan walaa tu'minuu mu'miniinna ma noqonaysaan xataa taxaabuu ilaad isjeclaataan awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxababtum oo miyaanan idin tusinaynin wuxuu haddaad samaysaan aad isku jeclaanaysaan wax sabab oo idin kasba jacaylka idin kasbo oo haddaad samaysaan isku jeclaanaysaan ma idin sheega afshu salaama baynakum salaamta dhexdiinna ah oo isasal salaama muttafaqun calayh oo qofkaad soo agmartaan iyo qofkaad la kulantaan oo dhanbaba salaama salaamta badinteeda marka waxyaalaha la isku jeclaado ayay ka mid tahay marka xadiidkan kadow waxaan ka fahmaynaa qiimaha weyn ee ay ka joogto isjacaylka muslimiintu dar alla isu jeclaadaanu ay ka joogto siduu nebigu alayh الsalaatu wasalaam uu u faray sida marka waxaan ujeedaa iimaanku iyada uu ugu xidhan yahay iimaankii janno uu ku xidhnaayo isjacayl buu ku xidhan yahay marka janno iimaan bay ku xidhan tahay iimaankiina wuxuu ku xidhan yahay xaqiiqadiisii iyo rumowgiisii waxau ku xidhan yahay iyo weynankiisii iyo xooggiisii isjacayl kolkaasuu nebigu haddana sal ly slm wuxuu ku bogaabiye ummadiisa sababkii isjacaylka u soo jiidi lahaa sida axaadiid kalena uu u xaaraameeyey oo u nahiyey waxyaalaha isnacaybka keena waxyaalaha in laysu qalbi xumaada keeno oo dhan waa uu ka nahiyey nebigu sala allahu alayh waali wasalam oo ay ka mid tahay khidba cala alkhidba iyo beyc cala albeec iyo shiraa cala shiraa iyo waxyaalahaas oo dhan ehm, gabadh nin kale u doonan oo laga kor doono iyo shay qof u baayacan oo laga kor baayaca iyo waxyaalahaasoo dhan waxay keenaysaa waxyaalaha colaadda keenaya isu qalbi xumaanta keenay marka waa xaraameeyey sal allahu aleyh waali wasalam laba gabdhoodoo walaalahooda isla guursaday iyo iyagana waa isku xanaaqayaan oo isku masiirayaan oo isgoynayaan waxyaalahaasoo dhan marka waxayna tusinayaan in dar alla la isu jeclaadaayo inay aada iyo aada qiimo weyn ugu leedahay sharciga alle subxaanahu wa tacaala isnacaybka iyo weji kala darabka iyo waxyaalahaasna ay leedahay ee ay xun tahay oo sharcigu u necb yahay wacanhu radia allahu canhu can an abi hurayra ana rajula zaara akhan lahu fii qaryatin ukhraa walaalkiisa buu oo tuulo kale jooga buu ziyaartay nin fa arsada allahu lahu alla wuxuu u dhigay uu usii joojiyey calىa madrajatihi jidkiisa malakan wadakara alxadiid xadiidkii buuna sheegay ilىa qowlihi in allaha qad axabaka kama axbabta lahu alla wuxuu ku jewuxuu e, wuu ku jeclaaday waxaa alla igu soo kaa diray inaan kuu sheego inuu alla ku jeclaaday sidaad isagana u jeclaatay kama axbabtahu fiihi yani fi llah rawaahu muslim waqad sabaqa fi lbaabi qablahu baabkii baabkan ku horreyay baanu kusoo hormaray raqam situmiya waaxid ulfumiya waaxid wasittiin saddex boqol iyo kow iyo lixdan lambarkiisa buu kusoo hormaray وعن البراء بن عازب رضي الله عنهma عن النبي صلى اه عليه وسلم qاal أنه qاla في الأنصاar أنصاarku wuxuu ku yihi نبgu صلى اه عليه وسلم laa يحبهم إلا مؤمن وlaa يبغضهم إلا منaaفق مؤmin mooyaane qof kale ma jeclaado qofkii ansaarta jeclaadaayo waa qof mu'min ah oo iimaanku qalbigiisa ku weyn yahay oo sabku u jeclaanayaayo waxa weeyaan dawrkii weynaa ay ka soo qaateen taageerada diinta iyo gaalada jihaadkeedii iyo rasuulka sal ly sl iyo muhaajiriintii soo dhaweyntoodii iyo ayuu u jecel yahay marka hor hadduu sidaa u jecel yahay waa inuu diintii jecel yahay oo mu'min uu yahay diintii si fiican u rumaysan walaa yubiduhum ilaa munaafiq munaafiq mooya qof kalena ma naco qofka nacah ansaarta iyaguna cagsi buu yahay oo wuxuu necab yahay diintuu necab yahay oo nimankii jinni ee diintantada muxuahaye nagu soo koriyey ee ninkii tolkiiba ay soo eriyeen iyagu soo dhoweeyey waxaasuu marka leeyahay qalbigiisa ku jira kuwa waxaa la mida ansaar keliya kuwa necab buu nebigu sal lla alay halkan halkankada ka hadlayay ansaar iyo muhaajiriin ba saxaabadii oo dhan kuwa isla necab maxaan u malaynaynaa ee nacladaya iyagay nacladay ku taallay saxaabada alla nacladu waa ka kordhiyey oo kuwa shiicadii waxyaalaha isku sheegaa shaki waxaan lahay inay munaafiqiin ay yihiin man axabahum axabahu llah haddii qofkii iyaga jeclaada allah jeclaanaya waman abqadahum abqadahu llah qofkii iyaga nacana alla waa nacaya متفق عليه وعن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الله صلى اه عليه وسلم يقول قال الله عزa وجل allah wuxuu yidhi المتxaabuuna في جلاaلي kuwa aniga cadamadayda iyo darta isu jecel lahum manaabir minbaray leeyihiin maalinta qiyaamaha min nuurin oo nuur ah minbara nuur ah oo aan xataa dahab iyo fid iyo luul iyo waxaas aan ka samaysnayn waxay khashab iyo bed iyo yeen iskaba min minbara nuur ah bay ku taagan yihiin oo loo dhigayaa yaqbituhum ah iyagu oo ay kamanayaan annabiyuuna washuhadaa nebiyaalki iyo shuhadadu ay kamanayaano allow yaa nimankaas iska fiiraya nimankaas sida alla ogole iyo leh oo sidooda oo kale inay noqdaan tamaninaya sidaas dhan marka macnaheedu ma aha iyagu inay shahaadada iyo iyo ambiyada ka fadli badan yihiin oo waxaa la yidhaha maziyadu tafdiil ma tusiso laakiin maziyadaas iyaga u gaarka ah ayaa alla subxaanahu wa tacaala uu siinayaa ambiyaduna calayhim asalaatu wasalaam marka khayrka oo dhan bay jecel yihiin markaasay jeclaysanayaan xaaladooda nimanka xaaladooday u bogayaan rawaahu aلtirmidiy wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay oo xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu alalbaniyu fi صaxiix jaamiع الصغيr وعn abi idriis alkhulaaniy raximah اllahu tacaala magaciisuna sidaan soo marray waxaa la yidhi caa'idullah bn cabdillaah ayaa la yidhaahay radia allahu canhu waa taabici mukhadram khadram aha qaala dakaltu masjida dimashq masjidka dimashqaad baan soo galay faidaa fatan waxay igu soo keliya nin dhalinyaro ahoo baraaqu hanaayaa oo foolan ilka cadcad oo afkiisu nadiif uu yahay oo cadiga laazima waida annaasu macahu isagoo dadka ay la fadhiyaanoo muxuu ahaayey dadku isaga ku urursan yihiin faidaa اkhtalafuu fii shay-in hadday wax isku khilaafaan xagga diinta ku saabsan asnaduuhu ila isagay u tiiranayeenoo isagay dhahayeen nooga waran wasadaruu can ra'yihi ra'yigiisayna ka fulayeen yani ra'yigiisay ku qanciyeen wuxuu isagu sheego in dhalinyaro oo sidaas dadku u xurmaynayaan ayaan arkay fasa'altu canhu markaasaa su-aalo waxaan u kee ninkaas utusaana u xurmaynayaane sida cilmiga u weydiinayaan ee waxay isku khilaafaan bay isaga u dhiibayaane wuxuu gooyo ay ku raalli noqonayaan faqiila markaasaa la yidhi hada mucaad bnu jabalin radia allahu canhu wa mucaad bnu jabal radia allahu canhu falamaa kaana min algadi markay berri ahayd maalintii sidaasaa lagu kala tegay muuna garanaynin kolkaasubaa loo sheegay hajartu soo jarmaaday kusoo jarmaaday fawajadtuhu qad sabaqanii bitahjiir waxaan helay isaga oo jarmaadadii igaga horreeyey oo masjidkii kusii jira wawajadtuhu yusallii isagoo tukanaya baan la kulmay faintadartuhu waan sugay xataa qadaa salaatahu ilaa salaadiisii u dhammaystay uma ji'tuhu min qibali wajhii xagga wejigaan uga imid intii hore uu tukanaya maanu hor fadhiisanine gadaal gadaalmise dhinac dhinac buu ka fadhiistay fasallamtu calayhi waan salaamay uma qultu markaasaan waxaan idhi wallahi inii wallahi inii la uxibuka lilah anugu dar allaan kuu jeclahay dar allaan kuu jeclahay marka wuu u sheegay inuu jecel yahay u sheegay xadiidka soo socdaana arrintaasuu fari doonaa nebigu sal ly slam marka ninka kadu sidii sunnada ahayd buu hala waafajiyo dar allaan kuu jeclahay buu ku yidhi faqaala markaasuu mucadee wuxuu yidhi allahi ma wallahi qultu allahi wallahi u dhaaf faqaala allahi waa dhaar iyo istifhaam isku jira su-aal dhaari ku jirto weeyaan qultu allahi kata dambe ee jawaabka isaga ma kuma jiro oo su-aal kuma jira oo waa isagu waa khabar faأkhadanii wuxuu igu qabtay bixubwati ridaa'i go-ayga doonyihiisii jilbaxidhka go-asaa loogu soo xidhaa xubwo la marka u adoonyeysna abu idriis oo mucaad baa marka maradaydii aan jilbaha kusoo qabsaday bay igu soo qabtay fajabadanii ilayhi xaggiisu ii soo jiiday oo isoo dhoweeyey faqaala markaasuu yidhi abshir bishaarayso fa innii samictu rasuula allahi sala alla alay slm rasuulka allaan maqlay yaquul isagoo oo leh qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi wajabad maxabatii jacaylkayga u waajibay lilmutaxaabiina fiya kuwa darta isu jeclaada wاlmutajaalisiina fiya kuwa daraadda isula fadhiista wاlmutazaawiriina fiya kuwa daraadda isu ziyaarta wاlmutabaadiliina fiya kuwa daraad aniga daraadda wax isu siiya xadiiث صaxiixu rawaahu malik fi اlmuwaطأ biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay oo xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu اlalbani fi صaxiix jamc الصغيir wa fii mishkaati masaabix qowluhu hajartu ay bakartu taxjiirka iyo tabkiirku marka isku mid weeyaan wa bitashdiid iljiim jiimku waa shadan yahay wa qowluhu allahi faqultu allahi waxaa weye alأwalu bihamzati manduudati lilistifhaam midka hore allahida waa su-aal oo su-aalka haddii ay gasho shay alleh waa la madaa wthaani ka labaad ee abu idriis jawaabkiisiina bilaa madin isagu ma madin isagu an war uu warramaya weeyaan allahi iyo allah bay kala yihiin وعn abi karima almiqdaad bn macdi karib radي allahu canhu can الnabiy slى اllahu عalيه wali wslama qaal إidaa axaba الrajulu akhaahu ninku markuu walaalka jeclaado dar alla u jeclaado falyuqbirhu anahu yuxibuhu ha uga waramo inuu jecel yahay ha u sheego ha u sheego waan ku jeclahay ihaah sidii abu idriis alqulaani radi allahu canhu uu yeelay hanku soo maray rawaahu abu daawuud wtirmidiy wa qaala xadiidun xasan waana sidaa uu sheegay xadiid xasanna waa saxiix oo saxaxahu lalbaniyu fii saxiix aljaamici sagiir xadiidka waxaa kaloo isna wariyey axmed walbukhaariyu fi اladab الmfrad wbnu xibaan wاlxaakim intaasba waa wariyana min riwaayati almiqdaad bni macdi karib waxaa kaloo isna wariyey ibn xibaan baa haddana isna wariyo can anas ka wariyey walimaamu axmed wadiya almaqdisiyu fi lmukhtaara can abi dar radi allahu canhu xadiidkuna marka yani saasu amraya u sheego ayuu leeyahay wa can mucaadin radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam akhada biyadihi rasuulka allah gacantiisa qabtay wa qaala wuxuuna yidhi yaa mucaad wallahi inii la uxibuka anugu waan ku jeclahay ninka rasuulka alla sala allahu alayh wala slam uu jeclaaday maxaad u malaynaysaan qiimihiisa iyo heerka uu joogo anugu waan ku jeclahay ثم uusiika waan kula dardaarmaya yaa mucaad mucaadow laa tadacanna ha ka في fii كل kulli salaatin salaad walbaba aakhirkeeda gadaasheeda salaad walbaba gadaasheeda ha ka tegin taquulu inaad dhahdo taquulu inaad dhahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik allow igu caawi igu kaali dikrigaaga shukrigaaga iyo cibaadadaada wanaajinteeda inaad sidaa dhahda haddayn marka nebigu sal ly slm waa uga warramay siduu dadka isagu na uu faray buu isna yeelay oo mucaad buu u sheegay waa ku jeclay buu ku yiri xadiidkaasuna waxaa weeyaan buu lehy alimaamu nawowi radi allahu tacaala canhu xadiiثun صaxiix rawahu abu dawuuda wالnasaa-iyu biisnaadin صaxiix lakin xadiidka sheekh alalbani xafidahu llah isaga wuxuu ka dhigayaa xasan buu ka dhigayaa oo saxiix aljaamic sagiir xasan weeyaan buu yihi xadidku xadiidkuna wuxuu ku imaan doonaa mar labaad raqam alf arbacmiya itnaan وعishriin wa can anas radi allahu canhu ana rajula kana cinda الnabiy salى اllahu alayh wali wasalam nin baa nebiga sal ly sl agtiisa joogay famara rajulu bihi nin baa soo maray faqaala markaasuu ninkii nebiga sal lla alay slam la joogay baa wuxu uhi ya rasuula allah inii la uxibu hada anuu ninkaas waan jeclahay faqaala lahu nabiyu sal ly slam aaclamtahu ma ogeysiiso ma u sheegtay qaala laa qaala faaclimhu ogeysii falaxiqahu wuu haleelu ka daba tegay faqaala markaasuu yihi inii uxibuka fi اllah anuu dar allaniyaho kuu jeclahay faqaala markaasuu wuxuu yidhi kii la jeclaaday baa yidhi axabaka axabaka aladii axbabtanii lahu haku jeclaado midkaad dartiisa ii jeclaatay oo alle weeyaane adigana haku jeclaado marka waa u duceeyey rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix marka xadiidkana waa sidaa uu sheegay ayuu asheekh muqbil ilwaadici uu u saxiix yeelay fi saxiix اlmusnad waxaa kaloo xadiidka wariyay cabdirazaq baa isna wariyey marka xadiidkankadu wuxuu ka hadlayaa tarjamada alimaam nawowi tarjamadiisa meeshii ugu dambeysay baabka yani baan ka wadnaaye ee uu dhihi jiray waxa uu dhahayo qofkii loo sheego in la jecel yahay oo marka ninkan kada wuxuu dhahay adigana allah ha ku jeclaado buu dhahayaa allah dartii ii jeclaatay ha ku jeclaado waxaa kaloon soo marray xadiidkii mucaadna inuu ku yidhi abshir faini samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquulu kada wa kada marka labada xaalaba waa la heli karaayo in labadaa nina saxaabigii labada ay ku kala jawaabeen midkii la doonaba waa lagu raaci karaayo haddii la doono waxaa la dhihi karaa qofkaas yidhi waan ku jeclahay waxaa la dhihi karaa abshir faina rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam qaala kada wa kada ama abshir faina fulanan rawaa can rasuuli llahi sala lla alay sl annahu qaala kada wa kada haddii la doonana waxaa la dhihi karaa axabaka allahu aladii axbabtanii lahu allihii aad darti ii jeclaatay ha ku jeclaato midkii la doono lagu jawaababa waa saxiix baabu calaamaati xub اllahi tacaalى alcabda wاlxahi calى الtakhaluqi biha wالsacyi fi taxsiiliha calaamada lagu garanayo inuu alla qofka jecel yahay qofkan inuu qof wanaagsan oo alla jecel yahay uu yahay calaamada lagu garanayo iyo iyo muxuu ahaye iyo gubaabada la isku gubaabiyey in jacaylka alla la kasbado oo lagu dadaalo weliba in la helo lagu dadaalo qala allahu tacaalى qul in kuntum تxibuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum allahu wayغfir lakum dunuubakum wallahu غafuur raxiim waxaad dhahdaa haddaad alle jeceshihiin ani soo raaca allah idin jeclaanaya ina idinna dembi dhaafaye marka qofkii rasuulka salى اllahu alيyه wali slam raaca ee sunnadiisa طabaqa ee isaga ku dayda ee masalkiisa aclaha isaga ka dhigta taa macnaheedu waxa weeye inu alla jecel inu alla jecel bay calaama u tahay lanno muxuu ahaayey alle jacaylkiisu wuxuu ka rabtay ma itibaacu rasuuli sala allahu alayh ali wasalam wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinih fasawfa yaati llahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin yujaahiduuna fi sabiili اllahi walaa yakaafuuna lowmata laa'im dalika fadl اllahi yutiihi man yashaau wallahu waasicun caliim yaa ayuha aladiina aamanuu dadkiina mu'miniinta ahow man yartada minkum qofkii ka ridoobay ee ka noqday idinka idinka mida ah can diinihi diintiisa qofkii ka noqday ee gaalooba fasawfa yaati llaahu hadda kadib buu alla keensan doonaa biqowmin rag buu keensan doonaa yuxibuhum uu jecel yahay wayuxibuunahu iyaguna alla jecel oo ah adillatin kuwa mutawaadiciin uga cala almu'miniina mu'miniinta u naxariis badana u tawaducan iska weynaysiinin waa kow taas waa calaama cizatin cala alkaafiriin gaaladana ku ad adag oo gaalada iska weynaysiiyo u daran waa mid labaad labadaasiba waa labadii uu saxaabada ee rasuulkana sal ly sl alla kusoo ammaanay moxamedun rasuulullah aadeedii yujaahiduuna fii sabiili illah ku jihaada jidka alle ku jihaada oo gaalada la jihaada dar alle ula jihaada walaa yakhaafuuna lawmata laa'im aan kana baqaynin qof canaanta canaantiisa jihaadka iyo xaqa ay sheegayaan iyo dab allah ay u sheegayaan hebel baa kugu nici iyo waa lagu canaanan iyo bulshadaad ka dhex bixi iyo ka takoora waxba aanay ku jirine dab alla wuxuu sheegayo u sheega wuxuu falayo u fal dalika fadlullah kaasuna waa deeqdi alla qofkii inta alla waafajiya deeq alla alla siiyey yu'tiihi man yashaa qofkuu doono alla siiyaa wallahu waasicun caliim allahuma aatinaa min fadlika alcadiim fainaka waasicun caliim marka waxa weeyaan calaamaadka lagu garto in qofka alla uu jecel yahay bay afartantaduna iyaguna ka mid yihiin inuu mu'miniinta qofku u naxariis badan yahay oo u tawaaduco oona iska weynaysiinin gaalada inuu ku ad adag yahay inuu dar alla jihaadka u galo inaanu xaqa qofna ugu aaba yeelin afartaasna iyaduna waxaa weeyaan waa calaamaadka alle qofkaas inuu jecel yahay lagu garto wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuul sala allahu aleyh alih wasalam in allaha tacaala qaala alla sarreeya wuxuu dhahay man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb qofkii dhiba weli kay a dhiba oo dartay u dhiba waxaan ogeysiiyey dagaal baan ogeysiiyey inaan dagaal ku qaadayo ayaan ogeysiiyey oon col u ahay wamaa taqaraba ilaya cabdii addoonkaygu iiguma soo dhowaado bishay-in wax oo axabba ilaya xaggayga looga jecel badan aan ka jeclahay mima iftaradtu wixii aan ku waajibiyey mima iftaradtu calayhi wixii aan ku waajibiyey wixii aan ku waajibiyey oo uu guto siduu iigu soo dhowaado wuxuu iigu soo dhowaada oo kale ma jiro marka gudashada la gudanayo faradka alla la gudanayo yuu alla subxaanahu wa tacaala aada iyo aada u jecel yaha oo isagaa ka fadli badan sunnada gudashadeeda wamaa zaala cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil addoonkaygu kama zuulo inuu iigu soo dhowaado sunnooyinka inuu sunnooyinka iigu soo dhowaado aanu ka zuulaynin kolkuu faradkii guto dabadeed xataa uxibahu ilaa ka jeclaado marka darajatu lmaxaba darajo la yidhaaho ayaa jirta oo lagu gaadho cibaadada badinteeda kolkii faraa'idii la guto dabadeed sunnada lasii badiyo fa idaa axbabtuhu markaan jeclaado kuntu samcahu aladii yasmacu bihi waxaan u noqonayaa maqalkiisuu wax ku maqlaayay wa basarahu aladii yubsiru bihi araggiisii wax ku arkaya baa u ahaanaya wayadahu alatii yabdishu bihaa gacantiisii wax ku qabanayay warijlahu alatii yamshi bihaa iyo lugtiisii ku soconayay wain sa'alanii acطaytuhu haddii uu i weydiisto waan siinayaa wa in istacaadanii hadduu wax iga magan galo alla wax iga badbaadi u yidhaahna la uciidanahu waan badbaadinayaa waxaa weye rawaahu albukhaariy wa macnaa aadantuhu aclamtuhu biأnnii muxaaribun lahu wa qowluhu istacaadanii ruwiya bilbaa'i wa ruwiya binuun istacaadanii iyo istacaada bi labadaba waa lagu wariyey xadiidkan hadda goor baa soo marra uu soo sharxay وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد markuu alla subxaanaه وataعالى sareeyay addoonka uu jeclaado naadaa jibriila jibriil buu u dhawaaqaa marka alle subxaana watacaala nido wax la yidhaha buu leeyahay siduu wax munaajaha la yidhaha u niduhuna waa codka dheer ee sare ayaa la yidhaahaa marka alle subxaana watacaala kalaamkiisu sawd iyo xuruuf buu leeyahay laakiin kuweenna oo kale aan ahayn cod dheera alla waa ku dhawaaqa cod gaabanna alla waa ku dhawaaqa kayfadiisana isagaa garanaya alle subxaana watacaala jabiir buu alla u dhawaaqayaayo wuxuu dhahayaa إنii أxbabtu fulana faaxibahu haadaa jibriil buu alla u dhawaaqay wuxuu le in allaha tacaala yuxibu fulana alla fulan buu jecel yahaye faaxbibu adna jeclahu allah fayuxibuhu jibriil jibriil baa jeclaanaya fayunaadii jibriil baa ku dhawaaqaya fii ahli الsamaa khalqiga makhluuqaadka samada joogu ugu dhawaaqayaa samdada ku dhawaaqayaa in allaha yuxibu fulana faaxibuuh alle hebel buu jecel yahay ee jeclaaday fayuxibu ahlusamaa ahlusamaha jeclaanaya uma yuudacu lahu lqabuulu fi lard cerka dhulka ayaa waxaa loo dhigayaa qabuul aqbal dadka oo dhan ay iska jecel yihiin oo arrimiisa oo dhan la fulinayo oo qofkuu wax uga ugala yimaadaaba uu ka aqbalayo oo soo dhowaynayo oo buu noqonayaa rawaahu متفق عليه وفي رواية لمسلم قال قال رsuل الله صلى اه عل سلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا alla markuu qof jeclaado dacaa jibriila jibriil buu u dhawaaqaa u yeedhaa faqaala wuxuu dhahayaa inii uxibu fulanan faaxbibhu hebel waan jeclahay aduguna jeclow fayuxibuhu jibriil jibriil baa jeclaanaya uma yunaadii fi الsama samadu ku dhawaaqaya jibriil fayaquul wuxuu dhahayaa in allaha yuxibu fulana faaxibuuhu alla fulan waa jecel yahaye jeclaada uu dhahaya jibriil ninkaas alla waa jecel yahay jeclaada uu dhahaya uma yuudac fayuxibu ahlu samaa khalqigaas samada jooga ee malaa'igta alle iyo ah yaa jeclaanaya uma yuudacu lahu alqabuulu fi lardi dhulkaa loo dejinayaa loo dhigayaa aqbalitaan dadku ay soo aqbalaanoo ay jecel yihiin waidaa abqada cabdan markuu addoon nacana dacaa jibriila jibriil baa alla u dhawaaqaya fayqul wuxuu dhahayaa inii ubqidu fulaana faabqidhu anu hebel waa nacbahay nac fayubqiduhu jibriil jibriil baa nacaya uma yunaadii fi fii ahli الsamaa ayuu ku dhex dhawaaqayaa in allaha yubqidu fulaana faabqiduuhu hebel alla waa necab yahay naca ay dhahayaa fayuqiiduhu ahlusama ahlusamada malaa'igta iyabaa nacaya uma yuudacu lahu albagdaa'u fi lardi dhulkaa loo gelinaya nacayb khalqiga allan baa kahanaya oo nahmaanaya xadiidkan kada waxaa ka wariyey abu hurayra radi allahu canhu nin la dhihi jiray abu saalix asamaan ayaa ka wariyey wuxuu qisuna lahaayoo qisadiisu waxay ahayd isagu oo mawsimkii xajka la joogo oo xajkaana mawsimkiisana uu hogaaminayo ka madax yahay cumar bn cabdilcaziiz radia allahu canhu intaan weli amiiruulmu'miniina noqonin ayuu abu saalix samaa wiilkiisoo suhayl la dhihi jiray yaa wuxuu yidhi waxaa soo maray horta cumar ibn cabdilcaziiz baa soo maray markaasay dadkii o dhan u kaceen oo isagoo waxba laga cabsanayno askari waxba wadanin jacayl ay u qabaan iyo ixtiraam dadku u kaceen oo soo dhaweeyeen markaasuu wuxuu yidhi suhayl baa aabihii ku yidhi aabbo waxaan u malaynayaa ninkaa cumar ibni cabdilcaziiz la yidhaha inuu alla jecel yahay markaasuu wuxuu yihi maxaad ugu malaysay markaasuu yidhi say dadku u jecel yihiin baan arkay say dadku u jecel yihiin baan arkay oon alla jecel yahaan u malaynayaa markaasuu aada iyo aada ugu farxay wiilkiisa fahmigiisaasoo wuxuu yidhi lilaahi abuk markaasuu xadiidka kada u wariyey waa sax weeyaan sida aad fahamtay oo xadiidkan aaban ka maqlay mxuu ahayey abu hurayra aan ka maqlay oo oh, qofkii sidaas oo dadka mu'miniinta ay jecel yihiin inaad ku aragto waa qof alla jecel yahay marka waxaa jira qof alla qofku alla necab yahayna dadku se u wada necab yahayna markuu meeshuu soo galaba wejiga looga dadbaya loo necbaysanayo ee qofku soo agmaraaba uga sii jeedsanayo ee dadka mu'miniinta isaga necab yihiin sharkiis iyo waxaas iyo a necab yihiin baad ku garanaysaa kii alla jecel yahayna say mu'miniinta u jecel yihiin ayaa lagu garanayaa w can caaishaةa radi allahu canha ana rasuula اllahi sal ly slam bacata rajula calىa sariya nin buu diray sariya madax uga dhigay sariyadana guuto jihaad aadaysa baa la yidhaahaayo waxaa sariya lagu magacaabi jiray fi kutub siira jeiشhka aanu rasuulku raacin salى اllahu alيyه wali wslam isagu uu ka haro sariya la dhihi jiray haddii uu rasuulku raacana salى اllahu alيyه wali wasalam waxaa la dhihi jiray gazw inta badan Eh, inkastoo ay jiraan qaar qaswo lagu magacaabo oo aan ah haddana aanu rasuulkan ila socno sabagsano sida qaswatu mu'ta oo kale iyo eh, marka nebigu sala allau alay slam nin buu madax uga dhigay guuto uu diray ayuu madax uga dhigay fa kaana yaqra'u liasxaabihi fii salaatihim salaadoodii le isagaa amiirkoodii ahay isagaa tujinaya imaamu ahaaye qur-aan buu ku aqriyi jiray salaada fa yakhtimu wuxuu ku khatimi jiray suurad kastoo aqriyaba ragcad walbaba ku aqriyaba biqul huwa allahu axad axad inuu ka dambaysiinay falamaa rajacuu markay soo noqdeen dakaruu dalika lirasuuli llahi sal ly slm markaas arrinta u sheegay nebigu sal ly slam waxay yidhaheen ninkan hebel yahay amiirka iyaga ahaa saasuu yeeli jiray faqaala rasul lah sal l saluuhu liأyi shayin yasnacu dalika waxaad weydiisaan sababku sida u yeelayey fas'aluuhu way weydiiyeen faqaala markaasu wuxu yhi inahaa صifaة الraxmaan waa alla tilmaantiisii weeye suuraddan tadu suurat اlkhlaas la yidhaaho faana uxibu an aqra'a biha inaan aqriyaa baan jecla faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyه wali slam markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi أخbiruuhu uga warrama u sheega an allaha an allaha tacaala yuxibuhu inuu allana jecel yahay kolku isagu alla jeclaaday oo suuraddantada alla subxaana wa tacaala tawxiidkiisa gaarka ah uu aqrinteeda uu jeclaaday inuu isna alla jeclaada u sheega muttafaqun calayh nin kale isaguna jiri jiro madiina dhexdeedaba ahaayo xaafad imaam ka ahaayo sidaasoo kale isna yeeli jiray oo suurad kasta oo horcod ku akriyaba ah wuxuu haddana ka dambaysiin jiray suuratu likhlaas markaasi wuxuu yidhi war suurad dartada haddii aada u arkaysa inayna kugu fillaynna iska daayo suurad kale ku aqri haddii kalena iyada ku dayso maxaa suurad walba ugu daba xidaysa markaasu wuxuu yidhi anugu imaamkiinnii baan ahay oo sidaas un baan idinku tujinayaa haddaad raalli ka tihiinna waan idin iman baan idiin ahaanaya haddii kalena imaam kale samaysta waabay idinku tegayaan marka waxayna u arkaayeen inuu yahay ugu fadli badan yahay ninkaasu marka raalliga ku noqdeen markaasaa loo sheegay nebiga sala allahu aleyh waali wasalam markaasuu wuxuu yihi ina xub kolkuu isagoona uu sheegay suuraddaas waan jeclahay nabigu ku yihi sal alla alay slam jacaylkeeda ayaa janna ku geliyey jannaad ku gelaysaa jacaylkeeda baabu taxdiiri min iidaa'i asaalixiina wاdacafati walmasaakiin digniinta la isaga digay dhibidda la dhibo dadka ahlullahiga ee saalixiinta ah iyo dadka ducafada iyo masaakiinta in la dhibo oo lagu taagsado loo awood sheegto la isaga digi qaala allahu tacaala wاladiina yu'duuna almu'miniina wاlmu'minaati bغayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan waisman mubiina kuwa dhibaaya ragga mu'miniinta iyo haweenka mu'minaadka ah wax ay kasbadeen oo dembi ay kasbadeen oo laga gudayo qisaas iyo xuduud iyo tacsiiriya laga oofinaya la-aantii faqad ixtamaluu waxay qaateen buhtaanan been abuurasho iyo wa isma mubiinan dembi waadixa ayay qaadeen kuwaas wa qaala tacaala faama alyatiima falaa taqhar waama asaa'ila falaa taqhar iyadoon soo maray waama alaxaadiidu fakasiiratun minha waxaa ka a ah xadiid abu hurayrata radi allahu canhu fi lbaabi qabla haada ee ahaa man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb xadiidkaasaa soo gelay meeshan imaanaya wa minha xadiidu sacd bn abi waqaasin radia allahu canhu asaabiqi fi baabi mulaatafati اlyatiim isaguna oo ahaa mxuu ahaa wa qowlu salى اllahu alayh wali wasalam ya abaa bakrin lain kunta aqdabtahum laqad aqdabta rabbaka xadiidkaasa isna soo gelaya abu bakr ow haddaad nimanka ka cadhaysay rabbigaana waad ka cadhaysiisay ogow وعn jundub bn cabdالlahi radي allahu canhu qala qala rasul lah sl ه alay slam man sallaa salaata subxi fahuwa fii dimmati illah qofkii salaada subax tukadaayo ammaankii alle iyo magantii alluu ku jiraaye falaa yadlubannakum allahu min dimatihi bishay yaanu alle dimmadiisa wax idinka qabsanin oo ha taabanina yani weeyaan qof alle magan u ah fa innahu xaalku wuxuu yaha man yatlubhu min dimmatihi bishay qofku magantiisa wuxuga qabsado yudribku alle waa gaaraya waa qabsanayaa uma yukubahu calaa wajhihi fii naari jahannam wejigiisu ugu ridaya xagga naarta ugu ridaya rawahu muslim waana soo marray raqam mi-atayn itnain wa halaaثiinna waa ku soo marray mar kaloo saddexaadna waa imaanayaa oo wuxuu ku imaanayaa alf wa tisca و arbaciin baabu إجrاء أxkaami الnaasi calى الظaahir wa saraa'iruhum ilى اllahi tacaalى dadka axkaamtiisa oo lagu dureersiiyo sida daahirka ay ka muuqato oo baatinkooda iyo waxa u qarsoonna rabbi loo daayo sidaa qof waliba uu muujisto oo lagula mucaamaloodo oon waxba lasii qodqodin wixii u qarsoonna rabbigiis lagu daayo qaala allahu tacaala fain taabuu waaqaamuu salaata waatow zakaa fakhalluu sabiilahum hadday soo noqdaan oo ay toobo keenaan dadkii gaalada ahay awal hore lahaa la dagaalamo oo kan ku sameeyo oo kan ku sameeyo jid walba isu taago oo alle wuxuu leeyahay hadday gaalnimadii ka soo noqdaan oo shahaadateynka yani waa inay ku dhawaaqaan waya toobadaas wey oo ay salaadii hagaajiyaan oo zakadaana ay bixiyaan faraha ka qaada wax dambe hawsii raacina wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam qaal umirtu an uqaatila annaas waxaa lay faray inaan dadka la dagaalamo xataa yashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muxamadan rasuulu اllah ilaahay ka qiraan inaanu jirin kulla caabudaa alla mooyaane muxamedna sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alle uu yahay wayuqiimu salaa salaadana ay ka toosiyaan wayu'tu zakaa zakadana ay bixiyaan faidaa facaluu dalika hadday sidaa yeelaan casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqi lislaam waa iga ilaashadeen dhiigoodii iyo maalkoodiiba ilaa islaamnimada xaqooda uuma mooyaane yani inay galaan wax islaamnimadu ay keenayso in qofka dhiiggiisa lagu daadiyo oo lagu dilo ama xadin iyo wax laga gooyo oo dhiig laga keeno ama ay keenayso islaamnimadu in maalkiisa laga qaado oo ay ka mid tahay qisaas iyo muxuu ahay eh, xuduud iyo tacsiir iyo waxyaala sidaas oo maalka lagu qaadayo ama nafta lagu goynayo abna ama xubnaha lagu dilaayo wa xisaabuhum cala allahi tacaala xisaabtooduna allay la jirtaayo isagaa ku shaqo leh oo hadday arrintaas ay la yimaadeen ay munaafiqnimo iyo dhiiggiina aad ku badbaadisiin ay ka tahay rabbay baa ku shaqo leh kuma shaqo leh muttafaqun caleyh wacan abi cabdillahi طaariq bni ashyama radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi sala lla alay slam yaquul man qaala laa ilaha illa allah wakafara bima yucbadu min duni illah qofkii yidhaaha laa ilaha illa allahu yidhaaha man qaala laa ilaha illa allah qofki laa ilaha illa allah u yidhaha laa ilaha illa llah macnadina waxa weeye wax la caabudoon alla haynima jire oo kana kufriya wixii la caabudi jiray ee alla aan ahayn xaruma maaluhu wa damuhu wa xisaabuhu cala allah way xaraam noqdeen maalkiisa iyo dhiiggiisuba xisaabtiisana alla ku shaqale rawahu muslim wa can abi macbad almiqdaad ibni اlaswadi radia allahu canhu miqdaad ibni اlaswad waxa weye miqdaad ibni camri weeye sida runtaa laakiin alaswadkan kada loo nisbeynayo alaswad ibn cabdiyabuus azuhri ninkii mushriga ahaa ee shantii mustaxziinta nabiga sal allau aleyh waali wasalam dhibi jirtay ee allana uu yihi ina kafiinaka mustaxziiina aladiina yajcaluuna maca allahi ilaahan akhara fasawfa yaclamuun ayuu ka mid ahaa marka waxa loogu magacdarayna waxa weeyaan wuu soo korsaday isaguse qorashi muuna ahayna nin wuxuu ahaa kindi oo qabiilada kinda intuu ka yimid oo dhiiguu ku soo galay ayuu xaliif la noqday oo kana marka wiil ka dhigtay markaas qaale wuxuu yihi qultu yaa rasuul qultu lirasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka allaan ku idhi ara-ayta bal iga waran in laqiitu rajula min alkufaar haddii aan la kulmo nin oo gaalada ka mid ah faqtatalna aan dagaalanno fadaraba ixdaa yadaya bisayf labadayda gacmood midood uu seefta ku dhufto faqatacahu uu gooyo uma laada minii bishajara uu geed igaga gabado geed xagga dhanka kale uu ka maro faqaala uu yidhaahu aslamtu lilah allaan u islaamay war waan islaamay uu yidhaahu aqtulhu yaa rasuula allahi bacda an qaalaha ma dilayaa yaa rasuul allah intuu hadalkaa yidhi dabadeed qaala laa taqtulhu ha dilin faqultu yaa rasuula allah qataca ixdaa yadaya labadayda gacmood middood buu gooyay uma qaala dalik hadalkaasuu ku dhawaaqay bacda an qatacaha intuu gooyay dabadeed qaala laa taqtulhu ha dilin in qatalta waddii aad disho fainahu bimanzilatika qabla an taqtulah isagu wuxuu joogaa darajadaadii iyo heerkii aad joogtay intii aadan dilin wa inaka bimansilatihi adiguna meeshiisii baad joogtaa qabla an yaquula kalimatahu alatii qaal ereygaa aanu dhahay intaanu dhihin siduu ahaabaad adna tahay isaguna si adugu ahayd intaadan dilin ayuu yahay muttafaqun calayh <clears throat> sidaas naas ay ku noqonayso alimaamu nawowi radi allahu canhu isagaa fasirayo wuxuu leeya wamacnaa anahu bimanzilatika ay macsuum demgaal baad ku noqotay ma ahee oo muxuahay meeshiisii baad gashay gaalnimada uu ku haysna gaalku ahaa adiguna muslim baad ahayd intii hadalkaa aanu dhihine aadan dilin marka kolkii aad hadalkaa intuu dhahay aada dishayna adaa gaal noqday isna muslim buu noqday sidaas ma aha marka wuxuu leeya wuxuu ka wadaa ay macsuumu dam maxkuumun biislaamihi wuxuu noqday nin dhiiggiisu xaaraam yahay oo islaamnima loo xukumaya sidaas aduguna kolkii hore ahay wa macnaa anaka bimansilatihi ay mubaaxu dami bilqisaasi liwarahatihi waxaa tahay ku dhiiggiisa uu bannaan yahay warahadiisu inay ka qisaastaan ay u bannaan tahay laa annahu bimanzilatihi fi lkufri inuu darajadiisa xagga gaalnimada ku yahay o gaal ku noqday ma uu ahaa wallahu aclam sidaasuu alimaamu nawowi radiallahu canhu uu ku fasiray xadiidka kada marka waxaa ka muuqata wuxuu weydiinayaa miqdaad radi allahu canhu rasuulka sala allahu alayh waali wasalam waxaan weli dhicin buu leeya haddii uu dhaco bal waxaas hadduu dhaco ka warran waxyaalaha sidaas oo kale iftiraadaadka ana way nacbaayeen culamaa usalaf ridwaan ullahi calayhim oo ninka shacbi ahlu ciraaq baa aada ugu badnaayo masaa-isha sidaas intay qadaraan ayay isku dayi jireen inay jawaab u helaan markaas culamaء اxadiid qaarkooda ciraaqiyiintii aad bay masalada u necbaayeen waxaa ka mid ahaa alimaam shacbi radi allahu canhu oo wuxuu ku magacaabi jiray ara'aytiyiin buu ku magacaabi jiray oo wuxuu dhihi jiray masjidkiibay inacsiiyeen nimanka ara'aytiyiintiihi oo xataa masquusha gurigay kolay ku tahay midaan ka necbahay bay ka dhigeen taasi waxa weeyaan masaa-isha baciidada ahee aan camali aan ahayn inay dhacaysaba aanay macquul ahayn ama ayna qariib ahayn ama wax qofka qabsan kara oo dhici kara taas marka iyada inuu xukunkeeda hadday ay ku qabsato inuu sii su-aalo iyado taasu dhib male leannahu waqtigaas waqti jihaad buu ahaayoo gaalada dagaalkeeda ay socdaan marka inay arrintaasoo kale ay qabsato miqdaad radiallahu canhu wax dhici kartay ba ahayd sidaa daraaddeed ayuu u waraysanayaa kanna waxaa la mid ah axaadiid aan hadda ka hor soo maray oo abu dar alkhifaari iyo abu muusa alashcari iyo radia allahu canhu kolkay rasuulka waraysanayeen sala allahu alay waslam camallada ka ugu fadli badan hadba kolkuu yidhaaho kaasaa ugu fadli badan bay waxay dhahayeen bal ka warrankaa hadduu kari waayo see buu yeelaya meelaha sidaas oo kale ah ee waxa wuquuciisu uu dhow yahay ee waxa dhici kara uu yahay qofka qabsan kara ah, wuxuu la mid yahay sidii wax dhacay oo kale oo isaga su-aalkiisa in intaanay qofka qabsanin uu sii cilmigiisa sii ogaado waa fiican tahay laakiin waxyaalo iftiraadaad iska baciida ah taas oo waqti lumis ah kuwaas weeye kuwa aan macnaha aan lahayn ee ay necbaayeen ee su-aalka kasarta su-aalkii la necbaa ee xadiidkana ay kusoo mareen wallahu aclam wa can usaamata bni zaydin radia allahu canhuma qaala bacaanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waalih wasalama ila alxuraqati min juhayna rasuulka allah noo diray anagu oo sariyo ah qabiilada xuraqa la laydhaaha juhayna qabiilo ka mida ah fasabaxna alqowma calaa miyaahihim nimankii baan ku waabarisanno aroortii hore aan ku weeraray biyahoodii iyagoo duldegan oo xoolahoodii waraabsanayo balaxsi ku jira walaxiqtu ana warajulu min alansaari rajulan minhum aniga nin ansaareed ayaa gaadhnay oo intaan cayrsanay baan qabanay soo eh, aan soo gaadhnay nin iyagii ka mid ahoo cararay oo hortii horena aada ragga u laayay saxaabadii aada u laayay ninkaasoo uu goostay labada nin ay goosteen inay ka qabtaan muslimiinta sharkiisa ka qabtaan iyo cayrsadeen marka markay <clears throat> ku soo dhowaadeen falamaa gashiinaahum markaan soo kuurinay aan soo gallay yuqaalu wuxuu yihi laa ilaaha illa allah fakafa canhu alansaariyu waa ka joogsaday ninkii ansaareed waa ka da-weynaa usaamo oo isagu waa ka joogsaday kolkuu ashahaatay wa dacantuhu birumxi warankaygii baan ku tumaatiyey xataa qataltu ilaan ka dilay usaama radiallahu canhu nin aada u daayar buu ahaayo ninkan kadana marka carow u qabay oo siduu muslimiinta u galay buu arkaayey oo isma aanu hanan karin oo marka ninkii waa dilay falamaa qadimna almadiina markaan madiina nimidaan soo noqonnay balaqa dalika annabiya sala allahu alayh waali wasalam arrintaasu rasuulka alle iyo soo gaadho waa loo sheegay kolkii loo warbixinayay fa qaala lii markaasu wuxuu yidhi yaa usaama aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaaha illa allah miyaad dishay intuu laa ilaaha illa allahu yidhi dabadeed isagoo laa ilaaha illa allahu yidhi baad dishay qultu yaa rasuula allahi inamaa kaana mutacawidaa yaa rasuula allahi ninkaasi wuu ku gabanayay oo muxuu yaan lagu dili mugaane ka dhab ahayn qaala lii markaasu wuxuu yidhi faqaala markaasuu wuxuu yidhi aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha ila allah waa su-aal isticdaam iyo la yaabid iyo canaan ma isagoo laa ilaaha ila allahu yidhi baad dishay uu igu celiyey famaa zaala yukariruhaa maanu ka zuulin inuu ku celceliyo xataa tamanaytu ilaa aan ka jecelaystay anii lam akun aslamtu qabla dalika alyowm inaanan islaami balahayn maalintaa ka hor wixii aan soo qabsaday islaamnimadan kusoo qabsada oo dhan oo kale waxa iga hadha eh maalintaas dembiga isoo gaadhay iyo canaanta isoo gaadhay ma isagoo laa ilaaha ila allahu yidhi baad dishay inbuu ugu celcelinaya ugu celcelinaya ugu celcelinaya oo wax kasta oo ugu cudurdaaraba yaa rasuul allah inahu kaana mutacawidan ya rasuul allah ina kaana yakaafu silaax ya rasuul allah inaha awjaca fi lmuslimiina waqtala fulana wa fulana wa fulaan inta oo dhan midna kama aqbalaynine ma isagoo laa ilaaha ila allahu yidhi baa dishay inbuu ugu celcelinayay riwaayo kalena waxay tidhaahaa muxuu ahay kolkuu yidhi ya rasuul allah istaqfir li iyo wuxuu yidhi waman laka bilaa ilaha illa allahu idaa jaءat ywma alqiyaama laa ilaaha ila allah xaggeed ka gelaysaa markay maalinta qiyaamaha timaado iyadoo kula dooday halkaasuu u dhaafi waayey nebigu sala allahu alayhi waali wasalam aad iyo aad buu canaantay marka halkaana waxaa ka muuqata usaama radia allahu canhu mutaawil buu ahaa yani mujtahid buu ahaa ee kuma aanu dhiiranin in uu arkaayo inuu muslim yahay dilkiisa ma aanu ku dhiiranine nin uu arkayo inuu beenaalo yahay oo yaan lagu dilin uu leeyahay oo buu marka taawiilkaasi ku diray maca dalika rasuulku sala allau alay slam ma aanu u garaabin ee wuxuu rabay kolba hadduu laa ilaaha illa allahu yidhaaho sidii ninka ansaareed uu yeelay ee uu ka joogsaday in lagaga joogsadoo daahirkiisaasun laga aqbalo sirtiisa iyo qalbigiisana alla loo daayo ilaan nebigu sal alla alay slm wax badan buu ku celceliyey wa xisaabuhum cala allahi tacaala saasuu rabay nabigu sal allahu alayh waali wasalam usaama radia allahu canhu xadiidkan kada wuxuu wariyey munaasabad buu ku wariyey oo waxay ahayd markii ay dhaceen fitantii ugu horreysay dadka muslimiinta a dhex maray ee dagaaladii ugu horreeyey muslimiinta dhex maray ay dhacayeen ee loo baxayay dagaalkii yowmuljamal ayuu cali radiallahu canhu ka dalbaday usaame inuu gacan siiyo markaasuu usaamana u cudur daartayoo wuxuu yidhi haddii aad eh, gelin lahayd gacantaada abeeso afkeed ama libaax afkii aad gelin lahayd waan kula gelin lahaa gacantayda laakiin nin baan beri sidaa u dilayoo sa ay u canaantay nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam oo maalinta intu ka dambaysa qof muslima inaan xaq iyo xaqdarra midna ku dilin ayaan goostay marka calina radiallahu canhu waa u cudur daaray oo waa uu ka tegay markaas eh, saxaabada qaarkood oo sacdi ibn abi waqaasi ay ka mid ahaayeen kolkii fitnadaas lagu jiray usaamay fiirsanayeeno wuxuu dhihi jiray nin uu usaama dila oo la dagaalamo mooyaane nin kale anu lama dagaalamaayo laa aqtulu rajula xataa yaqtuluhu ahla batiin ayuu dhihi jiray radia allahu canhu markaas waanada rasuulka sal ly sl iyo canaantiisaasaa si aad iyo aad qalbigiisa u gashayo markaasuu dagaal muslimiinta dhex marayaba xataa isagoo u arkaayo cali inuu xaqa ku taagan yahay oo laga gardaran yahay uu qof xaq ku taagan oo mu'mina taageeradiisa waxaa kala rajaxina haddii qof ashaadanaya dilkiisa muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi aqaala laa ilaaha illa allahu waqataltah bal laa ilaaha illa allahu buu yidhi hood dishay qultu yaa rasuula allah inamaa qaalahaa khawfan min asilaax ubka kacabsi u ka cabsanaya buu yidhi mooyaane ka dhab maahayn qaala afalaa shaqaqta can qalbihi maxaad qalbigiisa u jeexi weyday xataa taclama ilaa aad ka ogaato aqaalaha am laa inuu sidaa u yidhi ama ama ama aanu ahayn inay ka dhan in kale maxaad u hubsan weyday weeyaan famaa zaala yukariruhaa xataa tamanaytu anii aslamtu yowma idin afalaa shaqaqtu can qalbihidaa marka uu leeyahay macnahoysu ma aha sida ay kuwan hadda takfiirka iyo isku magacaaba ay u fasiranayaanoo nebigu salى اllahu alayhi wasalam wuxuu farayaa usaame umm wuxuu farayaa inuu imtixaano oo qofka ashahaata ilaa la imtixaano oo la ogaado in ashahaadadiisaasu sax ay tahay lagama aqbalayo taas macnaheedu ma aha ee waxa weeyaan sida ay shuraaxda oo dhan ibnu xajar iyo nawowi iyo kayrkoodba ay ku fasireen waa tacjiiz iyo canaan weeyaanoo qalbigiisa haddii aad aad ogaatay waxa qalbigiisa ku jira maxaad qalbigiisa u jeexi weyda hoos ugu dhici weyda maadaa yani qalbigiisa miyaad jeexi kartaayood waa qalbigiisa ku ogaa ku jira ogaan kartaa yani ma ogaan kartid wey haddii ay sidaa tahay oodan marka ogaan karinna inaad daahirka kakaga gaabsato ayay ahayd waa kii nebiguna sala allahu alayh wasalam arrintaas arrin lamida uu yidhi inii lam umar an an anqiba can quluubihim walaa an ushaqiqa butuunahum inaan qalbigooda jeexo qalbigooda hoos u sii gala ima amrin marka usaame ma amraayo inuu isagu imtixaano oo waxa qalbigooda ku jira uu imtixaan ku soo saaro ilan isagaba lama amrin waxaan isaga la amrinna ma amraayo ummadiisa sala allahu alayh waalihi wasalam ee waxa weeyaan usaamu cajiswalaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh